bsmi اllah الرحmn الرaxيim alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaciin ama bacd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii alradd clى اljahmiya wالzanadiqa limaami ahli الsunة axmed ibn xambal caleyh raxmat اllah waa darsigeenii ugu dambeeyey kitaabka wuxuu kaga hadlayaa oo darsigeennu caawa ka saaka ka bilaabanayaa masaladii ahayd aan horay u soo marnay oo ka mid ahayd afkaarta khaldan ee jahmiyada iyo caqaa'idooda faasidka oo ay ku tilmaameen qur-aanka ilaahay inuu makhluuq yahay masaladii buu imaamku wax yar dib ugu noqday axaadiis aayadaha ay deliishadeen waan soo marnay oo laga soo jawaabay hadda halkan wuxuu kaga hadlayaa xadiid ay isagana deliishadeen oy si khalada ah u fahmeen yuu imaamku ka jawaabaya bayaanu ma dacat اljahmiyatu ana alqur'ana makhluuq min alaxaadiid alatii ruwiyat tarjamada idiin qorey waa caddayn la caddaynayo maddacat aljahmiyatu sheegashada jahmiyada ay sheegteen ana alqur'aana qur'aanku makhluuqun inuu yahay mid la abuuray oo min alaxaadiida dhe maddacat wixii ay sheegatay aljahmiyatu ana alqur'aana makhluuqun inuu yahay mid la abuuray ah min alaxaadiidi ah allatii axaadiistaasoo ruwiyad la wariyey ama min alaxaadiisti axaadiistii xaggeeda ay ka sheegteen allatii taasoo ruwiyad la wariyey sheegashada ay sheegteen qur-aanku inuu makhluuq yahay dhanka axaadiistana ay ka sheegteen axaadiista la wariyey xaggeeda ay ka sheegteen taasuu in la caddeeyu baabuya ayib yacni axaadiistay u deliishadeen buu jaa wuu yimid alxadiidu xadiidkii wuxuu ku yimid xadiidkii nebigu sal ly wasalam wuxuu ku yimid bay dhaheen ina alqur'aana qur'aanku yajii'u waa imaanaya fii suurati shaabi shaaxibi wuxuu ku imaanayaa fii suurati shaab nin dhallinyaro ah suuradiisa ama sawirkiisoo kaleu ku imaanaya isagoo leh ama u eg shaabkii ashaaxibi midabkiisu isbedelay shaaxibka waxaa la yidhahdaa markuu doorsoomo jidhku doorsoomo ayib marka nin dhallinyaro ah oo jidhkiisa uu isbedelay suuradiisoo kaleu qur-aankii ku imaanayaabaa xadiiska ah fa ya'tii markaasuu imaanayaa qur-aankii saaxibahu saaxiibku buu u imaanayaa qur oo shaabkaa loo soo ekaysiiyey baa u imaanaya ruuxii qur-aanka uu saaxiibkaha adduunka fayaquulu markaasu wuxuu ku leeyahay hal tacrifunii ma i garanaysaa fayaquulu wuxuu leeyahay lahu isaga wuxuu ku leeyahay yacni saaxibkii baa dhahay man anta oo adugu yaata kumaad ahayd kuma garanaya fayaquulu wuxuu leeyahay ana anugu alqur'aanu qur-aankii baan ahay qur-aankii adduunka aad baratay ku dhaqmi jirtay saaxiibka la ahayd baan ahay adma'tu waan oomiyey nahaaraka maalintaada wa ashartu waan soo jeediyey leylaka habeenkaaga maxaa laga wadaa waxaan ahay kii maalinna ku soomiyey habeenna ku soo jeediyey waay habeenkii kaad ku soo jeedood akhrinaysa maalintiina amarkiisa aad qaadatoo soomanayd kii baan ahay wey macnaha adma'tu waan oomiyey nahaaraka maalintaadii wa ashartu waan soo jeediyey leylaka habeenkaagii yacni adaan ku soo jeediyey waay maalintiina ku soomiyey habeenkiina waan ku soo jeediyey ayb fa markaasuu wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi dheh qaala markaa wuxuu yidhi faya'tii wuxuu la imaanayaa qur'aankaa suurada alihi bihi addoonkiibuu la imaanayaa allaha alluu ula imaanaya fayaquulu markaasaa wuxuu leeya yaa rabbi rabbigayow ilaahay buu markaa uga shafeecaya xadiidka uu iska soo gaabiyey laakiin intaa uu ka dheri ayb xadiidkaasi intaynaan gelin jawaabta imaamka iyo sida uga hadlayo waxaa soo saaray axmed ibnu xambal fi lmusnad wa kadalika alimaam ibn maajah fii sunani daarimi baa soo saaray isagana fi sunan xadiidka sixadiisa culimmada eh, xadiidku way ka dayriyeen oo waxay leeyihiin dacfi baa ku jira dacfiguna wuxuu ka imaanayaa nin la yidhaahdo bashiir ibnu muhaajir oo waxaa ku jira saduuqun layinu lxadiida siduu ibn xajar fatxiga ku sheegay waxaan u jeedaa ee eh, taqriibka yacni bashiir ibnu muhaajir oo saduuq layin alxadiid layin xadiidkaasi marka yacni mutaabacaadkiiyo shawaahidda iyo hadduu helo wax u markhaati kaca iyo xadiidkiisu xasan gaadha ayb sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey asheikhu alalbani caley raxmat ullah ma sugnuu leeyahay sheekh shucayb alarnaawut caleyh raxmat ullah isagu wuxuu leeyahay xasan buu noqon karaa haddii shaahid loo helo maanaa saasuu tilmaamay ayb xadiidka qaybtaasi sidaa ku imaanaysaay waa qaybtaa hore wa ashartu leylaka iyo qayb kaloo daba socotoo dheer waay amaa qaybtan dambo fayatii bihi illaaha fayaquulu yaa rabbi qur-aankii baa wuxuu dhahayaa yaa rabbi lafdada iyada ah ariiq saxa kuma imaanin iyadu xataa ariiqaa hore daciifka ah kuma imaanin saas daraaddeed fayatii bihi illaaha fayaquulu yaa rabbi qur-aankiibaa yaa rabbi dhahayaay ayadu meella kuma sugna ayb muxuu ka wadaa marka waxa uu ka wadaa jahmiyadu siday xadiidka u deliishadeen oy ugu deliishadeen qur-aanku inuu makhluuq yahay waxa weeye waxay leeyihiin qur-aanku hadduu alle sifadiisa yahay horta suuro makhluuq looma yeeleen waa kow waa midda labaadee waxay leeyihiin intuu ilaahay u tago yaa rabbi ma dhaheen maxaa yeelay alla sifadiisu yaa rabbi ma dhahdo ayib yaa rabbi waxa yidhaahda makhluuqa waa labada dhinacba marka way ka deliishanayaanoo waxay uga deliishanayaan qur-aanku inuu makhluuq yahay ayib sheekhu wuxuu yidhi marka fadacow waxay sheegteen ana alqur'aana qur'aanku makhluuqun inuu yahay mid la abuuray min qibali hadihi alaxaadiid axaadiistaa xaggeeday ka sheegteen bimacnaa axaadiistaasay u deliishadeen buu ka wadaa macnaha dhanka ka sheegteen qur-aanku u deliishadeen fa marka waxaanu idhi lahum iyaga waxaan ku nidhi alqur'aanu qur'aanku laa yajiu ma yimaado waa jawaabtii waay ilaa bimacnaa macnahan mooye si kale kuma yimaado bimacnaa annahu qad ja'a man qara'a qul huwa allahu axad falahu kada wa kada qur-aanku macnahanuu ku yimaadaa macnaha qur-aanka imaanaya waxaa laga wadaa annahu amar iyo shaniya qad jaaa waxaa yimid man ruuxii qaraa akhriyey annahu amar iyo shaniye qad jaaa waxaa yimid qur-aanka ku yimid waxaan u jeedaa waxaa soo arooray oo yimid weeye man qara'a ruuxii akhriya qul huwa allaahu axad ruuxii akhriya falahu waxaa u sugnaaday kada wa kada intaa iyo intaa sidaa iyo sidaasoo ajra u sugnaaday macnahaasuu horta qur-aanku ku yimaadaa wey macnaha macno ahnayn kuma yimaado qur-aanka ruuxii akhriya wuxuu leeyahay waxaas iyo waxaas intaa iyo intaasoo abaalgud ah ayib sidaas umbuu qur-aanku ku yimaadaa macnaha unbuu qur-aanku ku yimaadaa alaa tarawna miyaadan miyaydaan arkaynin waay ana man qara'a ruuxii akhriyey qul huwa allaahu axad ruuxii akhriyey laa yajii'uhu uma imaanayo ilaa bihawaabihi hawaabkiisii ajirkiisa mooye ajirkiisa mooye wax kale ulama imaanayo liannanaa annagu naqra'u waanu aqrinaynaa alqur'aana qur-aankii baan aqrinaynaa fayaquulu wuxuu leeyahay yaa dhahaya hawaabkii qur-aanka laga helay iyo ajirkii addoonku helayay baa wuxuu leeyahay yaa rabbii rabbigayow yacni waxa weeyaan waxa laga hadlaye xadiidka haddiiba la yidhaahdo wuu sugan yahay waay kaba soo qaad hadduuba sugan yahayba oo sugnaan lahaa waxaa laga wadaa sida qur-aankaba macnuhu ku yimidoo qur-aanka macnaha ku yimid waxa weeyaan oo nusuusta ku soo arooray ruuxii qur-aanka akhriya ajirkaa iyo ajirkaasuu leeyahay marka ajirkaasuu leeyahy maxaa laga fahmaya waxaa laga fahmayaa addoonka waxa u imaanayaa waa ajirkii laa yajibu ilaa bihawaabihi waxa uu imaanaya waa ajirkii ee ma aha qur-aanka lafahaantiisii baa u imaanaya ma ah ee ajirkii baa u imaanaya waay waxaana daliilu ah qur-aanku ma dhaho rabbanaa ma dhahee qur-aanka markaan akhrino hawaabkii baa imaanaya markaasaa wuxuu leeya yaa rabbi addoonkiibuu u shafeecaya oo u hadlayaa waay sidaasuu ku fasira faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi alqur'aanu qur'aanku laa yajii'u ma yimaado ilaa bimacnaa anahu isu idaafaysantaha ilaa bimacnaa macnahan mooye macnuu muxuu yahay annahu amar iyo shaniya qad jaa'a waxaa yimid oo ku soo arooray nusuusta man qara'a ciddii akhrida qul huwa allahu axad falahu kada wakada qur-aanku macnaha unbuu ku yimaadaa oo nusuusta ku soo arooray alaa tarowna miyaydan arkayn macnuhu inuu sidaa waxaa ku tusaya alaa tarawna sooma arkaysaan ana man qara'a ruuxii akhriya qul huwa allahu axad qul huwallahu axad hadda wuxuu usoo qaadanayaa miiaal ahaan laakiin qur-aankii oo dhan baa sidaas laakiin kaba soo qaad waayo macnaha laa yajii'uhu inuusan u imaanayn kaa ilaa bihawaabihi hawaabkiisa mooyaane inuusan wax kale u imaanayn ilaa bihawaab bimacnaa hawaabuhu waay awaabkiisii mooye wax kaloo u imaanay inuusan jirin maxaa yeele liannana anagu naqra'u waxaanu ahrinaynaa alqur'aana fayaquulu wuxuu leeyahay yaa dhahaya yani awaabkii wa yaa rabbi buu leeyahay lianna kalaam allaahi maxaasaa u leenahay lianna kalaam allaahi ilaahay hadalkiisu laa yajii'u ma yimaado suuro bini aadan kuma yimaado suuro basharna kuma yimaado walaa yataghayaru iskamana bedelo min xaalin xaal iskama bedelo ilaa xaalin xaal kale isuma bedelo yacni inuu sawiro kala gedisan iyo qaabab kala gedisan yeesho oo xaal intuu iska bedelo xaal kale isu bedelona ilaahay hadalkiisu ma yeesho wa inamaa macnaa ana alqur'aana yajii'u qur inuu imaanayo macnaheedu waxa weeye inamaa yajii'u waxaa uun imaanaya hawaabulqur'aani qur-aanka hawaabkiisii ajirkiisii baa imaanaya macnahaasaa laga wadaa markaasuu wuxuu leeyahay ya rabbi rabbigow rabbigaygu buu leeyahy macnaa fayaquulu ya rabbi wa ayib kalaamka ilaahay ma yimaado oo suuro khalqi kuma yimaado wa ismana bedelo oo suurooyin iyo xaalada kala gedisan ma qaato macnaha laga wadaayo wuxuu marka wainamaa macnaa ana alqur'aana yajii yacni qur'aanku waa imaanayaa macnaheedu waxa uun weeye innamaa yajiiu imaan un hawaabulqur'aani baa laga wadaa macnuhu waa laga wadaa waxa weeyaan waxaa imaanaya un hawaabulqur'aani ajirkii addoonku uu ka helay qur'aanka fa yaquulu markaasaa wuxuu leeyahay hawaabkaasi yaa rabbi rabbigayo isagaa sidaa dhahaya macnaha ayb waxaa la mida xadiiska hadduu daciif noqdo axaadiid kalea la mida oo waxaa la mida maalan xadiidka fi saxiix ku yimid oo nebigu uri sal lla alay wasalam suurat lbaqara iyo suuratu aali cimraan baa imaan doona maalinta qiyaamada kaannahumaa hamaamataan sidii iyagoo laba daruuroodoo kale ah markaasay saaxibkoodii u shafeecayaan marka suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraanoo daruuro oo loo ekeysiiya sidii daruuro oo kale ah ayay imaanayaan waay marka tamhiilka noocaasoo kale ah ma aha qur-aanka laftiisii meehee waa hawaabu lqur'aan waay ajirkii ee qur-aanka waa arrintaa aad u sii sharxay alimaam ibnu bata ibaanada yuu aad ugu sii sharxay oo wuxuu leeyahay baqaraa imaanaysa iyo qur-aankaa imaanaya iyo salaadiibaa imaanaysa iyo soonkiibaa imaanaya iyo waxaasoo dhan laga wadaa awaabkiibaa imaanaya acmaashaa awaabkeedaa imaanaysa daliil waxaa u abuudhi inay sidaas tahay arrintu alla wuxuu yidhi faman yacmal miqaala daratin khayran yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara faman yacmal ruuxii sameeya mihqaala daratin wax yar oo khayran khayra yarhu waa arkayaa soo ma yaa khayr yar oo darre u dhigma ruuxii sameeya waa arkaya intaa in la egoo shar a ruuxii sameeyeyna waa arkaya aakharaa la joogaa ma waxaa laga wadaa camalkii aad samaynaysa laftiisaa ku hor imaanaya khayrkii adduunka markaad joogtay aad samaysay salaad baad tukatay soom baad soontay xaj baad xajiday ma acmaashii lafteedii baa kuu imaanaysa ood arkaysaa miya maxaa laga wadaa yaa hawaabkeedii baa laga wadaa ruuxii shar sameeyeyna sharkii waa arkayaa ma waxaa laga wadaa ruuxii zinaystay zinadii oo socoto sidii oo kalea soo hor imaanaysa oo ninkii khamro cabay khamradii la cabay baa la hor keeni miya may lagama wado yarahu waxaa laga wadaa bimacnaa camalkii hawaabkiisuu arkayaa wa tanina sidoo kale weeye hawaabkii wey waxaa imaanaya aakhare laga hadlaye acmaasha lafteedii maaha qur-aankii la akhriyey hawaabkiisii weeyaan buu leeyay sidaas way macnaha ayb nusuus badanoo sidaasoo kale u yeelay u keenaya waxaa ka mid ah a qur-aanka suuratu ali cimraan yowma tajidu kullu nafsin ma camilat min khayrin muxdara wamaa camilat min suu'in tawadu low anna baynaha wa baynahu amadan baciida yani maalinkaasi naf walba waxay shaqaysatay oo khayr ah isagoo xaadir ah yaa yay helaysa waa loo keeni wixii xumaanay samaysayna sidoo kale ayib marka waxaa la keenayaay ma aha buu leeyahay wixii ay sameeyeen laftiisii maaha ee waa abaalkii ka dhashay wey hadduu xun yahay iyo hadduu fiican yahayba ayib nusuustu marka sidaasay ku socotaa waa nusuusta halkaa ku socota unbay tanna la mid ruuxii qur-aanka akhriyey qur-aankii baa imaanaya waxay la mid tahay camalkii aad samaysay baad arkaysaa bay la mid tahay oo hawaabkii baa laga wadaa waa ayib sidaasuu marka imaamku mariyey oo uu ku mariyey oo wuxuu kala cararayaa inta uu muxuu ahaay uu diidan yahay ee qur-aankii ilaahay baa makhluuq noqday oo makhluuq laga dhigay oo suuro makhluuq yeeshay taasuu diidan bayaan maa ta'awalat iljahmiyatu min qowli illahi huwa alwal walaakhiru caddayn weeye iyadana la caddaynayo leexinta ay jahmiyadu leecisay ilaahay hadalkiisa uu yidhi huwa alwalu alle waa kii ugu horeeyey waalaakhiru waa ka ugu dambeeya ayib halkanna iyadana masale kaluu kaga hadlayaayo masaladaasi waxay tahay makhluuqa markii ee la baabi'iyo oo adduunkani dhammaado makhluuqaadka qaar aan dhammaanayninoo jiri doona ma jiraan oo iyagu aan halaagsamaynin oo baaba'aynin masaladaasuu ka hadlaya waana masalada jahmiyadu meeshay ka galeen way inay yidhaahdaan jannadii iyo naartu way dhammaanayaan soo masaladii aynu ku soo marnay kitaabkii usuulu sunna masaladaas waaye jannana ma jirayso naarna ma jirayso wax makhluuqoo jiri doonana ma jire kulli way dhammaan doonaan mas'aladaas ayuu imaamku galayaa oo tafsiilinayaa wuxuu leeyahay makhluuqaadka wax dhammaan doonana waa jiraan wax jiri doonana waa jiraan taasuu markaa yuu gudagalaya marka waxay u deliishadeen in yacni wax jiri doono makhluuqu kulli wada dhammaan doonaan oo jannadu baabi'i doonto oo naartu baabi'i doonto oo carshigu baabi'i doonto waxba hadhaynin baa waxay u deliishadeen waalaakhiru huwa alawalu waa kii ugu horreeyey wal aakhiru ka ugu dambeeyo weeyaanoo isagaa jiri doona xilligaa uu jiri doonana wax la jiri maayaan kulli waa baaba'ayaan wixii kale fazacamuu waxay sheegteen qaabkan qaabka u daliishanaya fazacamuu waxay sheegteen jahmiyadu ana allaha alle huwa isagu qabla alkhalqi makhluuqa inuu ka horreeyey fa sadaquu run bay sheegeen waa runtood soo ma ilaahay khalqiga waa ka horreeyey taa runbay ku sheegeen waay wa qaaluu waxay haddana yidhaahdeen yakuunu wuxuu ahaanayaa alaakhira yakuunu wuxuu ahaanayaa alaakhira ka ugu dambeeya bacda alkhalqi khalqiga gadaashiisana isagaa ugu dambaynaya taasay marka waxay ka fahmeen falaa yabqaa hadhi maayo marka ayib khalqiga gadaashiisana isagaa dambaynayo hadhaya falaa yabqaa hadhi maayo baydhi marka shay-un shay hadhi maayo ha waxay ka fahmeen walaakhiru baa waxay ka fahmeen wax hari doono ma jiro makhluuqa ka mid ayib falaa yabqaa shayun waxba hadhi maayo dheh walaa ardun dhul hadhi maayo walaa jannatun janna hadhi mayso walaa naaru naarna hadhi mayso walaa hawaabun abaalgud hadhi maayo walaa ciqaabun ciqaabi hadhi mayso hawaabku waa jannada gudaheeda wixii lagu haystay wey macnaha ciqaabtuna waa wixii naarta gudaheeda lagu mudnaa oo dadka la geliyey ay manaa dhibkii haystay wa walaa carshun carshina hadhi maayo bay dheh carshigu xataa waa baaba'aya walaa kursiyun kursina hadhi maayo kursiga alla tabaaraka wa tacaala wasica kursiyuhu samaawaat ayib wa zacamuu waxay sheekeen anna shay-an shay oo macallaahi alla la jirankiisa laa yakuunu inuusan marnaba ahaanayn ah, anna shay-an laa yakuunu inuusan ahaanaynin macalla alla la jirankiisa waa la xalay kara anna shay-an shay macallaahi alla la jirankiisa xaal uu yahay laa yakuunu ahaan maayo ayb huwa alaakhiru alweye alla midka ugu dambeeya kamaa kaana siduu ahaa kamaa kaana waxay ka wadaan bimacnaa kamaa kaana alwal siduu u ahaa ka ugu horeeya addoommada ka wada horeeya yuu wuxuu noqon doonaa ka wada dambeeya fa adalluu way lumiyeen bi haadaa kan sababtiisa basharan khalqi bay ku lumiyeen kaiiran oo fara badan oo say khalqiga u lumiyeen khalqiga waxay u lumiyeen nusuus fara badan oo sheegaya makhluuqaadka qaarkood inay jiri doonaan ayay beeniyeen oo ka lexdeen waa midda labaade jannadii baa dhammaanaysa waxaa keenaysaa abaalgudkii ilaahay mu'miniinta u sheegay iyagiina waa baaba'ayaan abaalgudkoodiina waa baaba'aya dalaal badan baa ka dhashay ahlu naarkiina markii la yidhi maya naarta wakhti yar baad ku jiraysaan wakhti baad ku jiraysaanoo wakhtigiina haddaad dhamaysataan idinkuma naarta waa isla dhammaanaysaan fasaad weyn baa ka dhashay khalqi badan bay meeshaa ku lumiyeen marka sidaas weyaan ayb imaam alajuri fi kitaabkii kitaabkiisa ashariica ayuu isaguna ku sheegayo aayadda huwa alwalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatin ayuu keenay xaluuliyada xuluuliyada nimanka layidhahda inay deliishadeen oo dad badanoo aqoon lahayn ay ku khaldeen markaasuu ahlulcilmigu aayadda say u fasireen buu sheegayo xadiidkiibuu ku fasiray wuxuu yidhi huwa alwal qabla kulli shayin min xayaatin wa mowt alle waa mid ka horeeyey geeri iyo nololoo dhanba waa ka horeeyey makhluuqaba waa ka horreeyey waalaakhiru bacda alkhalqi makhluuqa gadaashiisana alla tabaaraka wa tacaala midka jiraya ee ka dambeeya waa wa huwa aldaahiru fowqa kulli shay waa midka alla tabaaraka wa tacaala addoommadiisa ka koreeya daahirku macnaha waa yacni wuxuu ka wadaa alsamaawaati samaawaadkuu ka koreeya wa huwa albainu alle tabaaraka wa tacaala waa midka yani wax weeyaan duuna kulli shay bainkaasi waxa laga wadaa bimacnaa yaclamu kulla shay wey maana wahuwa bikulli shay caliim waa ka laga dambaysiiyey sidaasuu marka soo guuriyey muqaati bnu xayaan iyo muqaati bnu sulaymaan iyo muxuu ahaayey mufasiriintii ka soo guuriyey markaasuu wuxuu keenay xadiidka caaisha radi allahu tacaala canhumaa nebigu sal ly slam dhihi jiray allahuma anta alwalu falaysa qablaka shay wa anta alaakhiru falaysa bacdaka shay wa anta aldaahiru falaysa fowqaka shay wa anta albaatinu falaysa duunaka shay xadiidka aayaddan fasiray macna sidaas weyaan ayb wa qulnaa waxaanu nidhi uhi imaamku masaladii buu kala doodaya marka makhluuqa qaar ka mida inay baaba'ayaan oyna waxba ka hadhaynin taa iyada ah wuu sugaya makhluuqaadka qaar hadhaya oo nusuustu ku tustay inay jirayaanna waa sheegaya masaladuu kala tafsiinaya marka wa qulnaa waxaanu idhi marka jahmiyadii waxaan ku nidhi ahbiruuna bal noo warrama ahbarana allahu dheh ahbarana allahu alla noo warramay caniljannati jannadii buu nooga warramay wa dawaami ahlihaa dadkeeda daa'imidoodana wuu nooga warramay fiihaa jannada dhexeeda ay daa'imayaan alle jannaduu noo sheegay dadka jannada ku jirana inay dhexdeeda weligood ku jirayaan oo daa'imayaan yuu alle noo sheegay fa qaala wuxuu yidhi arrinkaa markuu sheegaya alla tabaaraka wa tacaala lahum fiiha lahum waxaa u sugnaaday dadkii ahlu jannada ahaa fiihaa jannada dhexeeda waxaa ugu sugnaaday naciimun oo muqiimun joogto ah yacni wax lagu nimcay sidii barwaaqo muqiimun oo weligii joogta ah marka ilaahay hadduu yidhi waa muqiim macnaha wax weeyaan wax dhammaanaya maaha waay wax wakhtilana maaha faidaa goortii qaala uu yidhi jalla wajhuhu wejigiisu weynaaye muqiimun markuu yidhi oo wa qaala uu yidhi alla tabaaraka wa tacaala khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha dhexdeeda ama aad ku waaraysaan abaddan weligiin ayb wa qaala uu yidhi rabbi tabaaraka wa tacaala ukuluha waxa laga cunayo midhaheedu daa'imun waa daa'im waa wax weligii jiraya wa fa idaa qaala allahu markuu alla yidhaahdo daaimun daa'imun markuu dhaho laa yanqaicu abadan baa laga wadaa laa yanqaicu ma go'ayo abadan weligii gu imaaya laga wada wa qaala alla wuxuu yidhi wamaa hum maynan ahaanin minhaa jannada dhexeeda bimukhrajiina kuwa laga saaraya mayna noqonin iyaduna dhammaan mayso ayaguna ka bixi maayaan wa qaala alla wuxuu yidhi aayad kale wa ina alaakhirata aakharo hiya iyadu daarulqaraari sugnaanta daarteedii wa waa meel lagu sugnaadoon laga guurayninoo laga safrayninoo laga dhimanayninoo baabaaynino qaraar wa waa meel lagu sugnaan sugnaanta daarteedii wa wa qaala alla wuxuu yidhi waina daara alaakhirata aakhara daarteeda lahiya iyada ayaa alxayawaanu nolosha dhabta ah low kaanuu hadday yihiin yaclamuuna kuwa og hadday garanayaan waa xayawaanka waxaa la yidhaahdaa waa nolosha kaamilkaee dhammaystiran noloshan adduunyada ka jirtaay waa nolol naaqis ah soo maa say macnaha naaqisu tahay waxay naaqisu tahay waa nolol ruuxii marmarka qaarkood qaar ka tegayo wuu seexan saa noloshii qaar baaba maqanba soo ma mar ayadoo dhan baaba wada tegiyo wuu geeriyoonoo naftii wayba tegima noloshii tagtay mar marka qaarkood noloshii waxaa ku imaanaya waxyaalo fara badanoo qasahayoo calwinaya oo way jiran oo way rafaadi oo way murgi oo soo maa marka waxa weeyaan nolol dhab oo xaqiiqiyoo kaamil ah waa midda aakhara waay lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun wa qaala alla wuxuu idhi maakiiina xaalay yihiin kuwa ku nagaanaya fiihaa dhexdeeda xasanadii way laga hadlaya abadan weligood ayib waa jannadee wa qaala alla wuxuu idhi tabaaraka wa tacaala waama aladiina kuwa waama aladiina byadat ay cadaatay wujuuhum wejiyadoodu ay cadaadeen fa fii raxmati illaah naxariista ilaahay dhexdeeday ku sugan yihiin khabarka halkaa waa ridi karta hum ayagu fiihaa naxariista dhexdeeday khaaliduuna ku waarayaan waa jumlo kale ayb ama waxaad dhihi kartaa yani e, wujuuhuhum wajiyaal ha fa fii raxmat illaahi naxariista ilaahay xaal ay ku dhex sugan yihiin ayay hum iyagu fiihaa dhexeeda khaaliduuna kuwa ku wax lagu faakihaysto kaiiratin oo fara badan laa maqtuucatin mid la goynaya aan ahayn walaa mamnuucatin mid laysu diidayana aan ahayn waxaa laga wadaa laa maqtuuca mid la goynaya maaha bimacnaa faakiho iyo qudaar iyo wax lagu faakihaysto weligii aan la goynaynin oo sidaa uun geedka u saaran oo xilligaad u baahataba aad helayso sidaas wey abadi bay kutusaysaa wa miluhu kaa mid la mida filqur'aani qur-aanka dhexdiisa kaiirun waa ku badan yahi aay-adaha tilmaamaya jannadu inay weligeed jirayso dadkeeduna ku waarayaanoo weligood jirayaan aayadaha noocaasi qur-aanka waa ku badan yihiin ayib maxay tilmaamayaan marka jannadu inaysan baaba'aynin soo maa ayib wadakara allah wuxuu sheegay ahlan ahlunaarkii ahlu sheegay haddana fa qaala markaasaa wuxuu yidhi laa yuqdaa la xukumi maayo calayhim ahlunaar korkood oo fa yamuutuu ay dhintaan inta la xukuma dhiman maayaan walaa yukhafafu lagana khafiifin maayo canhum xaggooda min cadaabihaa naarta cadaabkeedana laga khafiifin maayo yacni wax yar laga dabcin maayo ya inta la xukumana ka dhiman maayaan waa sile ayib nololna ma hayaan bimacnaa geerina maaha geeridu marmar bayba tahayba nasiib soo ma haddaad kelidantood dhibantood cadaaban tahay geeridaa dhaanta soo ma marka geeridiisa ahayd xataa heli maayaan wa qaala alla wuxuu ihi tabaaraka watacaala ulaa'ika kuwaasiiyo isuu way quusteen min raxmatii naxariistaydiibay ka quusteen hadday naxariista ka quusteen maxay ku tusi bimacnaa weligood inay cadaabka ku jirayaan waynu naxariist ilahay arkeen wa qaala alla wuxuu uhi laa yanaaluhum ullahu alla tabaaraka wa tacaala laa yanaaluhum ma gaadhsiinayo allahu alle biraxmati naxariis bimacnaa marna ma gaadhayso uma naxariisanayo wa qaala alla wuxuu idhi wanaadow way dhawaaqeen ahlu naarkii yaa maaliku bay ku dhawaaqeen maaligow waa malagii yani naarta khasnadeeda haya wa yaa maaliku maaligow liyaqdi ha xukumo calaynaa korkanaga rabbuka rabbigaa hana xukumo war maalig war noo shafeeconiyo sidan hanaloo dhaamo hanala xukumo aanu aanu baaba'nonu dhimanno sidan kuma jiri karne qaala markaasaa wuxuu idhi innakum idinku maakiuuna kuwa ku nagaanayaa adeer warkaasu ma jiro aan iska dhimanayo hana la dilo iyo hana la baabi'iyo socon waa ku waaraysaa wa qaala alla wuxuu yidhi sawaaun miday siman tahay weye calayhim korkooda sawaaun miday siman tahay weeye calaynaa korkeenna ayagiibaa dhahaya ahlunaarkiibaa dhahay korkeenna waxaa ku siman ajazicnaa argagaxnaybaa oo qaylqaylinna iyo calaacalaya am amase sabarna ama sabarna sabirnaya maa lanaa nooma sugnaanay min maxiisin meel aan u fakanniyo meelaan ku fak meelaan u cararniyo meelaan meel ma jirto war ma jiro wey macana ayib haddaan calaacaloon qaylino oon dhawaaqno oo iyo haddaan iska adkaysanno wax isbeddelaya ma jiro wa ah, meeshani waa meel daa'ima wa wa qaala allah wuxuu yidhi kullamaa nadijat mar bislaato juluuduhum hargahooda iyo maqaarkoodu badalnaahum Ah, khaalidiina xaalay ku waarayaan buu alla yidhi fiihaa dhexdeeda naarta dhexeeday ku waarayaan ulaa'ika kuwaasina hum iyagu sharu lbariyati intuu ilaahay abuuray bay ugu sharbadan yihin kuwa ugu shar badan waay waa gaaladii wa qaala alla wuxuu yidhi kullamaa nadijat mar walb kastoy bislaato juluuduhum hargahooda iyo maqaarkoodu badalnaahum waxaanu ugu badelaynaa juluudan maqaar iyo harag hayrahaa aan iyada ahayn ayaddaas sooma garaysaan waan soo marnay hay-adii ugu horreeyee kitaabka uu ku bilaabayba wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala kullamaa araaduu mar kastoy doonaan an yakhrujuu inay baxaan minhaa naarta inay ka baxaan mar kastoy doonaan min hammin xaggiisa ay ka baxaan cidhiidhi ya uciiduu waa la celinayaa fiihaa naarta dhexeedaa lagu celinaya wa qaala alla wuxuu yidhi innahaa iyadu calayhim korkooda mu'sadatun mid lagu daboolay waay naartii markii la geliyay kadib baa dabool la saaraya afkaa laga xidhayaaba khalaas wa miluhu kaa yacni aayaadka la ana fi qurani qur-aanka dhexdiisa kaiirun waa ku badan yihin aayaadka tilmaamaya naartu inay jirayso dadkeeduna ku waarayaanna ayaguna waa aayaad fara badan oo qur-aanka aayadaha macnahaas sheegayaay ma yara aad buu badan yihin manaa ayib alimaam ibn اlqayim caleyh raxmat ullah kitaabkiisa xaadi larwaax ayuu wuxuu ku qoray baxi aad u dheer oo mas'aladaa ku saabsan nusuusteeda iyo adiladeeda ku soo arooray wakadalika a'immada kale kutubta tawxiidka inta badan masaladaa way ka hadlaan ayib laakiin isagu si sida caadadaba u ah si wuxuu u dabagalay nusuusta ku soo aroortay mxuu ahaay aad u faahfaahsan kuwaasi horta ma dhammaanayaan waay maxaan dhammaanaynin waxaan dhammaanaynin naartu dhammaan mayso dadkeeda ku jirana dhammaan maayaan jannaduna dhammaan mayso dadkeeda ku jirana dhammaan maayaan maxaa ku tusay qur-aanka ilaahay baa ku tusay o wa ama asamaa'u samadii iyo waalardu dhulkii faqad baadataa ayagu waa baaba'een ayagu hee waa baaba'een maxaa yeelay lianna ahlahaa samada iyo dhulka dadkeedii dadkii ku noolaayay saaruu waxay ahaadeen ilaljannati jannada xaggeeda wannaar iyo naarta xaggeeda yacni samada iyo janiyo iyo dhulka wixii ku noolaa ee noola ahaa naar iyo jannaa loo kala kaxeeyey marka naarta dhulkiina waa baaba'ayaa samadiina waa baaba'aysaa buuri wa ama alcarshu carshigu falaa yabiidu isaguna ma baaba'ayo walaa yadhabu mana tegayo ayib yabiidudaas waa baadata mudaaraceedii waa baada waxaa la yidhaha bimacnaa shaygu markuu baabo ayib wa ama arshigu ama alcarshu carshigii falaa yabiidu ma baaba'ayo walaa yadhabu mana tegayo sababtu maxay tahay liannahu isagu saqfu ljannati waa jannada saanqaafkeeda ayib wallaahu allana calayhi carshiga korkiisuu ahaa falaa yahliku carshigii ma halaagsamayo marka walaa yabiidu mana baaba'ayo haddiiba jannadii ayna baaba'aynin jannada saanqaafkeeduna ma baaba'ayo soo maa jannada ka koreeyay waa carshiga alle ayib jannada way kala sarraysaa soo maa jannada midda ugu sarraysa waa firdows firdowsa sanqaafkeeda ayaa waxa yahay ya carshuraxmaan sida xadiidka nebiga ku yimi sal alla sidaas wey marka carshiguna isaguna ma baaba'ayo weligii waa jire ayib marka arrimaha waay waxaa la mida kursiga makhluuqaadkaasi waa makhluuqaad laakiin nusuustaa waxay ku tustay makhluuqaadkaasi inay jiri doonaan ahlu sunnuhu marka mas'alada wixii aan nas loo haynin inuu jirayana waxa baaba'aya buu galayaa wixii nas khaasa uu ku soo arooray jiritaankiisana naskaasaa la qabsanayaa waxaa la leeyahay waa jirayaa soo maa xilli buu leeyahay uu ku baaba-o ninkii yidhaahdaa daliil baa looga baahan yahay mana helayo soo ma ayib wa amaa qowluhu wuxuu halkan ka jawaabi rabaa aayadda ay u deliishadeen oo ay macnaheeda leexiyeen oo ay si khalada u fahmeen in wax walba baaba'ayo oo carshiga iyo jannada iyo naarta iyo wax walba waxba ayna ka hadhaynin alla mooye aayaddii ay u deliishadeen sidaa ayuu meeshan keenayaa markaasuu ka jawaabay wa amaa qowluhu alla odhahdiisa uu yidhi kullu shayin shay kasta haalikun waa mid baaba'aya ilaa wajhahu alla wejigiisa mooye aayaddaa iyada ah ayuu marka fasiraya wadalika kaasina waxa weeye aayadda tafsiirkeeda iyagu waxay u deliishadeen kullu shayin wax kasta oo makhluuqaadkii ah waxba laga soo reebi maayo haalikun waa mid halaagsamayoo baaba'aya janna way halaagsami naar way halaagsami carshi wuu halaagsami kullu shay wuu halaagsamaya ilaa wajhahu alla mooye saasay u daliishadeen wadalika kaasi wuxuu yidhi imaamku aayaddu tafsiirkay meeshay mariyeen ma ahee wadalika kaasi waxa weye ana allaha alle anzala wuxuu soo dejiyey alla wuxuu soo dejiyey markii hore aayaddan kullu man cid kasta oo calayhaa dhulka korkiisa ah faanin waa midkii eh, dhammaanaya waay xaggee ah, laga hadlayay kullu man calayhaa faanin dhulkaa laga hadlay ayib wixii meeshan ku nooli waa baaba'aya markii ay aayaddu sidaat maxaa ka horreeyey aayaddii ka horreyse maaya yasalhu man fi samaawaati waalard kulla yowmin huwa fi shani soo marka samaawaadka iyo dhulka iyo wixii ku nool baa laga hadlay ayb kullu man calayha faan qaalat ilmalaaikatu malaaigtii marka waxay tihi halaka waxaa halaagsamay ahlu lardi dhulka wixii ku noolaa waa halaagsameen waamicuu waxay damceen ayaga damac ka galay filbaqaa'i jiritaan yacni markii la yidhi kullu man calayha faan aayadduna ay ka hadlaysay jinka iyo insigaa laga soo hadlaya soo maahayn fa biayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaan jinka iyo insigaa laga soo hadlayay marka wixii makhluuqaad ahaayee joogay baaba'e halkaa markii iyaga la sheegay baa malaa'igtaa waxay damac ka galay inay iyagu jiri doonaan oo ayna geeri ku imaanayn oo iyagu aynan ay badbaadayaan damacaasaa galay ayb wuxuu yidhi imaamku halaka ahlulardi bay malaa'igtii dhaheen wa tamicuu markaasay damceen filbaqaa'i jiritaan oo iyagu inay geeri ka badbaadaan ah. fa anzala allahu markaasuu alla soo dejiyey aayatan aayad oo yukhbiru uu kaga warramayo can ahli samaawaati wa ahli alardi dhulka iyo samaawaadka inta ku nool iyo ehelkooda ayuu alla kaga warramaya annahum iyagu yamuutuuna inay dhimanayaan oo aayaddaa tee wey fa qaala markaasaa wuxuu yidhi kullu shayin wax kasta oo min alxayawaani awey ah, macnaa waa tafsiir noolaha ah haalikun mid baaba'aya waa xayawaankaasi lagama wado xayawaankaan anagu u naqaan ilxayawaan waxaa la yidhahdaa nooloo dhan baa xayawaan la dhahaa ilan min alxayaa baa laga keenay soo wax alla wixii nool oo dhan aadam hadduu bini aadan haduu yahay jin haduu yahay noolaha keliya xoolaha haduu yahay noolo oo dhan xasharaadka hadduu yahay noolo oo dhan xayawaan baa la dhaha soo ma saasuu ku socdaa marka kullu shayin shay kasta ay min alxayawaani oo noolahaabuu ka wada haalikun midkii halaagsamay wey yacni wuxuu ka wadaa haalikunta mayitun waay mid dhimanaya ilaa wajhahu alla wejigiisa mooya annahu isagu buu ka wadaa marka ay annahu alle xayun waa midka noolo laa yamuutu isagu ma dhinto ayib markii aayaddaasi marka soo degtay midda hore markay soo degtay oo ah kullu man calayha faan rajaa gashay malaa'igtu iyagu inay eh, inay baaqi noqonayaan laakiin markay aayaddan dambe soo degtoo dhahaysa kullu shayin haalikun ilaa wajahow malaa'igtii marka maxaa dha fa ayqanuu waxay yaqiiniyeen marka cinda daalika kaa agtiisa bilmowti geeri bay yaqiininayeen somarit malaa'ig marka waxaa u soo baxday kullu shayin ba haddii la yidhi waar meesha waxba inooma yaalla ya shaygaasaynu gelaynaayo geerida waa maraynaa halkaasi qanaa marka kullu shay intaa ah, yani waxaa laga wadaa buu leeyahay ma soo gelayso sax kullu shay waa caam kullu shay waa caam laakiin meesha waxaa ku jira caamka waxaa khasisay nusuus kale kullu shay haalik ilaa wajhahu laakiin waxaa khasisaysa nusuusta tilmaamaysa in makhluuqaadka qaar ka mid a ay jiri doonaan nusuustaasaa ka soo saartay oo khasistay oo makhluuqaadka qaar ka mida ku sheegtay iyagu inay jirayaan meeshaa way marka yani waxa wey laa tacaaruda bayna caamin wa khaas khaaskuna intuu soo reebay buu ku egyahay wixii kalena caamkaasay gelayaan sidaa ay culimmadu ay taqriiriyaan wey macnaha ayib hadalkaas uu malaa'igta ka soo guuriyey ama arrinkaa uu malaa'igta ka soo guuriyey imaamku calayhi raxmatullah ma aanan helin asaga oo musnad ah oo nebiga sal alla alay wasalam laga warinayo ayib ibnulqayim caleyh raxmatullahi baa wuxuu ku sheegay xaadil arwaaxa wuxuuna u tiiriyey alimaamu axmed fii riwaayati ibnihi cabdillaah kitaabkiisanbuuba ku yaalla alimaamu siyuuina hadalkan oo kale abu wuxuu ka keenay ama ka soo arooriyey ibnu jurayj yani imaam aimmadii salaf ka mida weye laakiin saxaabina maaha taabicina maaha marka aarkan isaga oo sugan ma arkin ayib ayadda tafsiirkeedaasi kullu shayin haalikun ilaa wajhah ilaa wajhawdaasi laba macnaa lagu fasiraa macno in la yidhaahdo alla wejigiisa oo de wejigu waa sifo alla soo maa sifo sifo ilahay sifaadkiisa waa wejigiisu hadduu jirayana waxaa ka laasimaya isaguna waa jiraya soo ma taa waa tafsiirka uu imaamku maray tafsiir labaad baa jira aimada salafka laga soo guuriyo sheekhulislaam ibnu taymiya iyo eh, waxaan u culimo badan ay rajaxayaan kaasna waxa weeye ilaa wajhahu in la yidhaahdo wixii isaga loola jeedo camalkii isaga dartii loola jeedo mooye wixii kale waa baaba'aya maxaa baaba'aya ayi camal oo ilaahay addoommadiisa la wadaajiyey oo shirki galay ama shirkigii yaraa ha noqdo ama kii weynaa ha noqdee haalikun waay waa baaba'aya ilaa wajhahu wixii isaga dartii loola qasta mooye oo camalkii ikhlaas lagu sameeya ka unbaa jiri doona oo saaxiibkiisa anfici doona waxaa macnaha xoojinaya qaraa aayadda lafteeda ku jirta maxaa yeelay ka hor ilaahay wuxuu soo reebay shirkiga iyo in isaga cid aan ahayn lala baryo aayadaha hore yaa lagu soo diiday markaasaa alla wuxuu uhi laa ilaaha illaa huu cid xaq lagu caabuda ma jiro ilaa huwa isaga mooye maxaa ka dambeeya kullu shayin haalikun markaasay imaanaysaa marka kullu shayin wax kasta haalikun waa baaba'aya ilaa wajhahu isaga dartii wixii loola qastay mooye wixii shirki lagu sameeyey waa baaba'aya marka wuxuu leeyihiin acmaashaa laga hadlaya amaasha iyo addoommadu waxay samaynayaan ayaa laga wadaayo waxaa ku tusaya sibaaqa iyo aayadaha hore say u soo socdeen baa waxaa laga soo hadlayay acmaasha addoommada wixii ilaahay loola qasto wixii tawxiid lagu sameeyo wixii iimaan lagu sameeyo inay addoommadu helayaan wixii kaleetana ayna waxba ka helaynin oo shirkiiyo gaalnimo gasho ayb halkaa wuxuu kaga yimi masaladii wuxuu dib inoogu celiyey mar kale oo uu halkaa kaga soo baxay muxuu ahaayey ilaahay tabaaraka watacaala muxuu ahaayey makhluuqaadka wixii jiraya iyo waxaan jiraynin masaladaas ah masaa-isha ay jahmiyadu ay keentay firaqda qaar ka midana ay ku raaceen in makhluuqaadku dhammaan ay baaba'ayaan halkaasay ka dhaliyeen jannaduna inay dhammaanayso dadkeeduna dhammaanayaan naartuna dhammaanayso dadkeeduna dhammaanayaan ayb kadib wuxuu gudagalay oo haddana dib inoogu celiyey mas'aladii ahayd ilaahay tabaaraka wa tacaala carshigiisa wuu ka sarreeya meel walbana ma joogo waxa meel walba joogaay he waa cilmigiisa soo maaha laakiin daatadiisu carshiguu ka sarreeya muctaqadka iyo caqiidada dhahaysa meel walbuu joogaana lawaasimta ka laasimaysee baatilka ah ee caqli fayow iyo fitro fayow aynan aqbali karaynin ayuu inoo soo sheegay soo maa ilzaamaadkii uu ku ilzaaminayey qolada qabta ilaahay meel walbuu joogaa jahmiyadiiyo wixii madhabkooda raacay ah ayuu mar labaad dib inoogu celiyey masaladaas dhowr goor buu sheekhu ku noqnoqday aadna waa ugu dheeraaday iyadii mas'alada khalqul qur'aanka ah ayuu aad ugu dheeraaday maxaa yeele waa masaa aad loogu hardamay bay ahayn ummado far badanna lagu lumiyey nimankaana dad badan ay ku laayeen culimo badan ku laayeen dowladdii iyo madaxdii ay ka dhaadhiciyeen dhib badan ay ku geysteen wey macnaha dad badanna ay ku lumeen wey wa qulnaa waxaanu nidhi wey sheekh wuxuu yidhi waxaanu nidhi liljahmiyati jahmiyadii waxaan ku nidhi xiina goortii zacmuu ay sheegteen ana allaha alle fii kulli makaanin meel walba inuu yahay markay sheegteen oy ku hadleen ana allaha alle fii kulli makaanin meel walba waa joogaa oo laa yakhluu kama madhna minhu xaggiisa makaanun meeli kama madhna saa markay yidhaahdeen faqulnaa waxaanu nidhi biruuna bal nooga warrama can qowlillaahi ilaahay odhaahdiisa nooga warrama jalla weynaa anaa'u ammaantiisuye bal aayadda nooga warrama oo fasira markuu alla yidhi falammaa goortii tajallaa uu u muuqday rabbuhu rabbigii liljabali buurtii markuu u muuqdo isu muujiyey hee jacalahu dakka ha wuxuu buurtii ka dhigay mid iyada dhan burburtoo shiilanta ayb falama tajallaa rabbuhu liljabal nabi muuse rabbigii rabuhunabi muuse unoqonaysaayaddu isaga ka hadlaysa ayb qaabka marka uugu ilsaaminaya waxa waaye soomayna dhin meel walbuu joogaa meel walbuu joogaa maxaa ka dhalanaya buurtana wuu ku dhex jiraa waay soo kama laasimaysa ayb buurta hadduu ku dhex jiray wuu isu muujiyey maxay tahay waay wuu ka dhex baxsayna soo ma war haduuba ku dhex jiray seebuu isugu muujiyey waa saasuu rabaa inuu ugu ilsaamiyo lima maxay buu yatajallaa alla tabaaraka wa tacaala isugu muujinaya liljabali buurta in kaana hadduu yahay fiihi buurta dhexdeeda hadduu yahay bizacmihim say sheeganayaan sheegashadooda ilaan meel walbuu jooga waxaa ka laasimaysa buurtu ku dhex jiraa war haddaad saad sheeganaysaan uu buurta ku dhex jiray wuu isu muujiyey maxay tahay macnaheedu waay ama wuu muuqday falow kaana hadduu ahaan lahaa fiihi buurta dhexdeeda kamaa tazcamuuna sidaad sheeganaysaan ood qabtaan lam yakun muusan ahaanee muusan ahaadeen yatajallaa mid buurta isu muujiya ama u muuqda lam yakun muusanan yatajallaa mid yani isu muujiya lishayin shay huwa isaguba fiihi shayga uu ku dhex sugan yahay shay uu ku dhex jiro isuma muujiyeen maxaa yeele waaba u muuqdaaba soo maa labada shay isku dhex jiraay waaba isu muuqdaan waa isku dhex jiraan hadday isku dhex jiraan mar walba waa isu muuqdaan marka markuu nebi muuse codsaday si loo qanciyo buu alla buurtii isu muujiyey maxaa ka dhalanaya markii hore uma muuqanin waay sooma ma markaasuu u muuqday markuu u muuqdayna way burburtay ayib markii hore uma muuqanin waay hadduusan u muuqanina kuma dhex jirin marka haddii uu ku dhex jiri lahaa tajallaadu ma suurowdeen oo tajalli maba dhaceenba laba shay isku dhex jirta walaakina allaha alle jalla weynaa anaau ammaantiisii cala alcarshi carshigu ka sarreeya saas wey watajallaa markaasuu alle tabaaraka watacaala muuqday lishayin shay shaygaasoo lam yakun uusan ahayn fiihi dhexdiisa shay uusan ku dhex jirin buu markaa u muuqdo isu muujiyey rabbi tabaaraka watacaala wa ra'aa wuxuu arkay marka aljabalu buurtii waxay aragtay shay-an shay buu arkay buurkii lam yakun shaygaasoo aan ahayn lam yakun uusan buurku ahayn ra'aahu miduu arkay qabla daalika markaa ka hor ah, buurtu waxaynan horay u arag bay aragtay markaasay shiilantay oo ah alloo carshigiisa ka sarreeya ayaa buurta isu muujiyey waxayna ku tusay inuusan ku dhex jirin oo uu bannaanka ka ah ka maqalata waa ka baxsanaa bal waxay ku tusaysaa inaysan buurta hore u arkin oysan arkayninna inuu ku dhex jiro iskaba dhaafe xataa inaysan arkayn soo ma xataa inayna arag aynanna arkaynin bay ku tusaysaa inuu ku dhex jiro iska badaayo ayib wa qulnaa waxaanu ku nidhi liljahmi waa ilzaam kale waa waa mar kaleo iyadana waa waa yaani waxa weeyaan waa xujo kale xujo caqliya ictibaariya oo kale wey macnaha oo lagu ilzaaminayo tanina waxa weeye alle tabaaraka wa tacaala soo nuur ma ah alla waa nuur oo sifaadkiisa waxaa ka mid a ah, sifatu nuur soo maah haa alla nuur waa ayb wuxuu doonayaa inuu yidhaaha alla inuu nuur yahay ma qabtaan haa waa nuur waan qabnaa waay ayib hadduu nuur yahay oon isla ogol lahay inuu nuur yahay aadna dhahdeen meel kastuu joogaa gurigan mugdiga ah muu iftiimo ya somaydaan dhe baa ku dhex jira gurigu muu iftiimuu leeyahay oo nuurkii ilaahay ay ku dhex jireen sheegteen muu iftiimiyo guriga maxaa dhacayoo gurigu uu mugdi u yahay markii la soo geliyo faynuus iyo tiriig la soo geliyana uu iftiimahaya markii laga saarana uu mugdi u yahay allihii aad sheegteen inuu ku dhex jira haddana nuurka ahaa iftiinkiisii maa la arka buu leey waana ilzaam fii maxallihi waay waa sax soo ma marka taasuu haddana ku ilzaaminaa waqulnaa waxaanu liljahmiyi jahmi waxaanu ku nidhi waqulnaa liljahmi waxaanu ku nidhi fallaahu alle nuurun nuur ma ah, ma yahay alle nuurun nuur ma yahay waa su'aal fa qaala wuxuu idhi huwa isagu nuurun nuur weeye kulluhu dhammaantii haye dabinkii waa soo galay soo maa xaigaa lagu dhuujina marka faqulnaa waxaanu nidhi fallaahu alle qaala wuxuu idhi marka wa ashraqat way iftiintay alardu dhulkii binuuri rabbihaa rabbigeed nuurkiisabay dhulkiis sababtiisay dhulkii la iftiintay waa maalinta qiyaamada soo ma markuu ilahay addoommada kala saarayo oo rabbi tabaaraka wa u yimaado inuu addoommada kala xukumo dhulka waxaa iftiiminaya nuurkiisa soo ma binuuri rabbihaa ayb alla saasuu yidhi wey faqad ahbara allahu alla wuxuu sheegay jalla weynaa hanaa'u ammaantiise anna lahu inuu u sugnaaday nuuran inuu nuur u sugnaaday buu sheegay nuurkiisana inuu iftiimiyo makhluuqa ayuu aayaddu sheegtay faqulnaa markaasaa waxaanu idhi ahbiruunaa walbal noo warrama jahmiyoy xiina goortii zacamtum aad sheegteen anna allaha alle fii kulli makaanin meel kasta inuu joogo wa huwa isaguna nuurun haddana nuur yah walxaal huwa isagu nuurun uu nuur yah meel walbana uu joogo haddana nuur uu yahay markaad sheegateen falima maxaybuu laa yudii'u u iftiimin la'yahay albeyta gurigii almudlimi ee mugdiga ahaa falima maxaybuu yudii'u u iftiimi la'yahay albeytu gurigii almudlimu ee mugdiga ahaa min annuuri nuurka dartii muxuu ugu iftiimi la'yahay alladii nuurkaasoo huwa isagu fiihi dhexdiisa ah nuurkan soomayna dhahin ilaahay baa inuu nuur yahay soomayna qireen inuu ku dhex jiro guriga ku jiro meel walba joogana waa qireen marka nuurka allee guriga ku dhex jira gurigan mugdigii muxuu ugu iftiimi layahay falima maxaybuu laa yudii u iftiimi layahay albeytu gurigii almudlimu ee mugdigaha min annuuri nuurka dartii muxuu ugu iftiimi layahay alladii nuurkaasoo huwa isagu fiihi guriga dhexdiisa in zacamtum haddaad sheegateen wey ana allaha alle fii kulli makaan inuu meel walba joogo meel walba hadduu ku jiro guriga inuu ku jiraa ka dhalan nuur inuu yahayna waa isla qirnay gurigiina waa mugdi muu iftiimiyo markaasuu haddana wuxu uhi wamaa baalu siraaji muxuu yahay faynuuska xaalkiisu in udkhila haddii la geliyo albeyta guriga la geliyo yudiiu uu iftiimayaa yudiiu gurigii yudiiu uu iftiiminayaadhe saas way macnaha yani wax weeye faynuustaba iyo tiriigaba markii guriga la soo geliyay way iftiimiyaan ayib allana waa nuur baan isla qirnay meel wuuna jooga baa dhehdeen meesha ayib muu iftiimiya waay marka famaa baalu siraaji yani siraajku waa faynuusta ilan waagaasi ma jirin nal soo maa waagaa ma jirin nal guryaha la gashadoo la daaro faynuustaa iyo tiriiggaa ay waxaase shidan jireen wamaa baalu siraaji faynuusta muxuu ahay xaalkeedu muxuu yahay in udkhila haddii la geliyo albeyta guriga la geliyo yudii'u uu iftiiminayaa fa cinda daalika kaa agtiisa markay sidaa arrintii loogu ilsaamiyey cinda daalika kaa agtiisa tabayana waxaa caddaaday linnaasi dadka waxaa u caddaaday kadibuhum beentooda calallaahi alla korkiisa ay ku been sheegeen tacaala korhay been abuuradka ilaahay ay korkiisa ku sameeyeen baa markaa caddaatay oo muxuu been abuuradkaas been abuuradkoodu muxuu alla meel kastuu joogaa waa kadib cala allah iftiraac cala waa been abuurad ilaahay lagu been abuurtay weliba been abuuradyada midka ugu culus waay been abuuradka markaad ilaahay daatadiisi iyo sifaadkiisiiyo ka warramayso baab been abuurad laga galo baabka ugu culus waay ya mas'alo fiqiya ama mucaamalo bini aadan in aad been abuurad ka samaysood ilaahay ku been abuuratood mas'alo khalad ka gasho been abuurad ah iyo inaad alla laftiisa been abuurad ka gashaa sooma kala cusla ah, been abuurad weyn waay markii alla uu yidhi carshigan ka sarreeyaa addoommadaydana kuma dhex jiro adiguna aad la soo istaagto wuu ku dhex jiraa ya soo been abuurad iyo beenin maaha sidaas daraaddeed baa a'imo fara badanoo a'immada sunnada ka mida waxay itlaaqeen ciddii tidhaahda ilaahay carshigiisa kama sarrayso inkiraay waa gaal ayib bal kelimadoodu inayba ku ijmacday ku dhowda amadii slka ridwan ullahi calayh sidaas weyaan facinda dalika tabayana linnaasi kadibuhum cala allahi tacaala beentoodii baa caddaatay sidaas weyaan faraxima allahu man caqala can illaah waxaa kaloo jira madhabkaasi ilaahay meel walbuu joogaa ah markii ay arkeen fasaadkiisa iyo balaayada ka dhalan karta iyo lawaasimta baatilka iyo inayna iltizaami karayn nin zindiiqoon diin lahayn mooye laakiin nin waxoogaa yaroo iimaana ku jiro ma xambaarsan karo waxa ka dhalan kara madhabkan ah meel kastuu jooga oo waxyaalihii imaamku aad usoo sharxay ah miyuu qaadan karaa ma nin muslimoo qalbigiisa iimaan ku jira iltizaamsan karoo aqbali kara meelaha xunxunka inuu ilaahay ku sheego ma aqbali karo soo maa ma iltizaamsan karaan markay arkeen inuusan qowlkani la qaadan karaynin bay xudaaqdoodii qaar badan intay ka carareen baa waxay u carareen meel ka daran waxay yidhahdeen mataqaana mawjuudun bilaa makaan bay dheheen ah, mawjuudun bilaa makaan ilaahay waa jiraa bay dheheen laakiin meel lagu sheega ma leh waa cagsi tii hore maxay ahayd meel walbay ahayd tanna waxa weye meeluu jira uma naqaano meel uu jiro ma naqaano laakiin waa jira taana waxaa ka dhalatay lawaasim aan tii horeba ka sahlanayn waxaan dhinac lagu dhinac lagu sheegaba waxaan lahayn waa waxaan jirin waa wax kastoo jira meel loogu haaguu leeyahy dhinac lagu sheeguu leeyahy soo maa wax meel lagu sheega aan lahayn waa wax aan jirin waxyaalaha aan jirin baa sifadaa iskale sidaas daraaddeed shabbahu llaha tabaaraka wa tacaala bilmacduumaat waxyaalaha aan jirin bay ilaahay ku shabbaheen dhinacaad u carartaba adiga dhanka kale ka daran maadaamaad caqiidadii saxda ahayd ka carartay midii kaleed lugta la gashaba ta kale ka daran saas way macnaha sidaas daraaddeed caqiidada ah ilaahay inuu addoommadiisa ka sarreeyo carshigana ka sarreeyo waa caqiidada fayowa waa caqiide qur-aanku ku tusay nasan axaadiista nebiga sal lay slm sariixa ku tustay ijmaacii salafkiiyo saxaabadu ku duraarsaday fitrada aadamaha waxaan u jeedaa daliilka caqliga iyo ictibaariguna ku tusay aadamaha fitradiisa ilaahay ku abuurayna waa saa haddaan la fasaadin meesha mid wadaadahoo kutubta akhriyo oo ee muslim ah uu leeyahay ilaahay ma garanayo meeluu jiro oo ilaahay sida meeluu ka jira aan aqoonin ama uu leeyahayba ilaahay meel walbuu ku jiraa haddaad weydiiso ruux fidraduu ku dhashay aan waxba laga bedelin waxna aan akhrisanin ilahay xaggee buu kaa jira haddaad tidhahdo muxuu ku leeyahay ya kor saas weeyaan walghariib waxa weeyaan xataa wax kale iska dhaafe gaaladan fidrada isaga noolee wax diina aynan gaadhin oo ilaahay rumaysan haddaad tidhaahdo ilaahay xaggee jira maxay ku ya yukoju bay ku leeyihin soo ma yukoju ma arkaysid nubudku dhahaya ilaahay bidix buu iga jiraa iyo midig buu iga jiraay xaasha inayba ku yidhaahdaan lugahaygu ka hooseeya xaasha soo ilaahay hoos buu iga jiraa ma ku dhahaya sababtu maxay tahay sababtu waxaa jira qur'aanku wuxuu tilmaamay aadamaha ilaahay wuxuu ku dhaliyaa markay dhalanayaan ya fidro toosan buu ku dhaliyaa oo ilmuhu fidruu ku dhashaa fidradaa waxaa bedela gurigaa bedela aabbaha iyo hooyada iyo caqiidadoodaa bedela mujtamacaa bedela laakiin asalka fidrada haddaan la bedelin gaal iyo muslimba waxay ku dhashaan marka horay dhalanayaan ilmo yar yihiin waxay ku dhalanayaan fidray ku dhalanayaan fidradii baa marka qalbigooda baaqi ku ah ya firadiiba baaqi saas daraaddeed bay rumaysan yihiin ilahay inuu ka koreeyo oo uusan ka hoosaynin somaart mana wareersana siday dadka qaarkood u wareersan yihin alla kor buu jiraabay kuleeyihi sidaas marka firadaasi yani asaga kan laftiisa ku dhahaya ilaahay meel walbuu joogaa waxaa xaqiiqo ah markuu ilaahay baryayo ama ducaysanayo ama sujuudsan yahay qalbigiisu kor buu aadaya soo saas ma qalbigiisu kor buu jiraa lanna qalbigu waa qasbanaya kor buu aadayaayo meelshuu wax ka raadsanayo waa kor hoos iyo dhinac iyo midigtoona aadi maayo kor buu aadaya markuu ilaahay baryayana gacmaha soosaa dhihi maayo ya waar muusaadhoh ama muusaadhoh ma jirto asagoo kule ilaahay meel kastuu jooga waa la taagan buu haddana maanta dhan saa ku haya oo indhaha taagaya marka waxa wey waxan waa fidar xoogaya wey fidradii baa xoogaysa oo caqiidadii faasidka ahaydee la geliyey fidradii baa ka xoog badanaysa marar fara badan sidaas way macana ayb sheekhu intaa markuu soo taqriiriyey kadib wuxuu uhi faraxima allah u naxariisto man caqala ciddii fahantay canillaahi alla xaggiisa ka fahantay alla ujeeddadiisa ciddii fahanto qur-aankii fahantay allah u naxariisto oo warajaca noqday canilqowli odhaahdii ka noqday alladii odhaahda alladii qowlkaasoo yukhaalifu khilaafaya alkitaaba kitaabka alle iyo wasunnata iyo sunnadii nebiga sal lay slm ciddii intay alle qasadkiisa fahantay rasuulka qasadkiisa fahmay oo diintii fahantay kadibna ka laabtay hadalka iyo madhabka iyo muctaqadka kitaabka iyo sunnada khilaafaya isaga laabtay oo xaqa u laabtay ka allah naxariisto wa qaala yidhaahda biqowli lculamaai culimmada hadalkoodana yidhaahda culimmada ayuu ka wadaa bimacnaa waa culimadii sunnada waay saxaabadii iyo intii ka dambaysay jidkooda maray wa huwa kaasina qowlu lmuhaajiriina muhaajiriinta hadalkoodii weeye walansaari iyo ansaar saxaabadii nebigo muhaajiriin iyo ansaar isugu jira qowlkoodii weeye kaa aan soo sharacnay macnaha oo wa taraka ka taga diina shayaani shayaanka diintiisana isaga taga diinta jahmi waa diin shayaan soo ma waa diin zandaqo waay marka shaydaan diintiisana isaga taga wa diina jahmin jahmin diintiisana isaga taga wa shiicatii iyo inta raacsan wa shiicatii ansaartiisa raacay waa jahmiyaa raacay muctasila raacday wax badan waxaa kaga ta'auray oo madhabkiisa ka qaatay walow kulliba yuusan ahaanin nimankii la dhihi jiray maaturiidiyada kullaabiyada karaamiyada ashaacirada fi lakhiir jahmi bay wax badan kaga ta'aureen marka wixiisaa u khaldamay ciddii intay fahanto isaga laabto xaqa u laabto kitaabkii iyo sunnadii aqwaashii muhaajiriinnii ansaar u laabtahay ka allah u naxariiso marka wuxuu ka wadaa ujeeddadiisa ha madax adayga adiga xaqa hadduu kuu caddaado adeer waan ahaan jirnay iska daa waxaan soo gaadhnayna iska daa waxaan maqli jirnayna iska daa soo maa waxaasi wax ku anfacaya maaha alxaqu axaqu an yutabac xaqu hadduu kuu caddaaday xaqa raac kaa unbaa ilaahay agtiisa wax ku tari laakiin waxaan ahaan jirnay waxaan culimmada ka soo gaarnay waxaan maqli jirnay iyo sheekh hebel wuxuu yidhi iyo meelku geyn mayso meel ku geyn mayso saas daraaddeed allah u naxariisto ruuxii xaqa u soo laabta diin shaydaan iyo jahmi fikirkiisiiyo shiicadiisana isaga taga sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu tilmaamayaa jahmiyadu inay yihiin firqooyinka lumay ehlulbidaca firaqda ugu liidata xagga nusuusta shareecada caqliyaad unbay diinka dhigteen nusuusba kuwa kalaa ku dhaama buu leeyahy macna sidaas weeyaan waxaa kaloo uu meel kale ku tilmaamayaa firaqdaasi nusuusta kitaabka iyo sunnada khilaafay in la radiyo oo laga hadlo oo ummadda laga baraarujiyo oo fikirkooda khaldan la saxo ummadda laga saxaayo wuxuu yidhi waa min acdami aljihaadi fii sabiili min acdami aljihaad fii sabiili jihaad la galo ka ugu weyn waay ayib ka ugu weyn buu ka mid maxaa yeele jihaadku waa laba nooc sida isagiiyo ardaygiisa ibnuqayim culimmadu tilmaamaya jihaadku waa laba nooc jihaadku mid waa midka seefta iyo hubka iyo dagaalka jihaadna waa jihaadka cilmiga labadooda midka cilmiga weyn midka seefta waxay leeyihiin cid walba wuu geli karaa wiil yaroo geeljiroo geela raaca haddii laga soo qabto oo dagaal la yidhahdo war dagaalanu rag iska celi shiishka isagaaba kaa badiyaba dhagtu madaxa kaa siiya ka kici mayse waxna ma akhrisanin marka dagaal haday tahay nin walba waa geli karaa laakiin dagaalka cilmiga iyo shubahaadka ummadda in laga baraarujiyo iyo in dariiqa diinta loo saxo waa jihaadulkhaasa ya dad khaasaa dagaalka noocaasa geli karee lama wada geli karo adilo fara badan bay u keenayaan a'immadu masaladaasi kadib ayuu imaamku markii kitaabkii gebagabeeyey wuxuu yihi marka walxamdu lilah mahad allah iskale rabbi alcaalamiina uunka oo dhan rabbigiisa ah wasala allahu allaha ammaano ama ha u naxariisto calaa sayidina sayidkanaga korkiisa muxamadin ahaa wa aalihi iyo atbaacdiisa wa saxbihi iyo saxaabadiisa iyo wataabiciina kuwa raacay lahum iyaga biixsaanin si wanaagsan wanaagga ku raacay ilaa yowmi ddiini ilaa maalinta abaalmarinta laga gaadhayo wasalama allaha salaamo oo allaha tabaaraka watacaala tacaala tasliiman salaamid ama wasalama allaha nabadgeliyo tasliiman muxuu ahay nabadgelin kaiiran oo fara badan kitaabkii intaas ayuu ku egyahay imaamkuna ku gebagabeeyey taqriiban waxaan soo bilownay kowdii bishii tobnaad ayaan bilownay soo maaha maantana macdaa bishu waa sideed bil iyo bil iyo siddeed beri ayaan ku dhex jira muddada iyada ah oo kitaabka aan akhrinaynay ama aan ku dhex jirnay ilaahay tabaaraka wa tacaala wakhtigaa aan ku qaadanay ajirkeeda allahayna siiyo mualifka kitaabka alifay alimaam axmed ibni xambal caleyh raxmatullah allah u dambi dhaafo ilaahayna tabaaraka wa tacaala darajaadkiisa jannada allah ugu siyaadiyo allana tabaaraka wa tacaala fii aclaa ciliyiin allah dejiyo wixii dadaal ahaa iyo gaf iyo khalad laga dhacayna ilaahay inoo dhaafo wixii sawaabana ajir allah inaga siiyo cid walboo dhagaysatana allaha ku anfaco adduuniya aakharaba intaas ayuu kitaabkii inoogu idi lahay insha allahu tacaala kitaabka inoogu xigi doona duruufteeda iyo wakhtigeeda iyo muxuu noqon doonaa dibaa laga soo cilaamin doonaa insha allahu tacala hada wabilahi towfiiq sal allahuma slm wbaarak cala nabiyina muxamed wala alih w saxbi waslem